bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin <clears throat> alfasl الsaadisu allaazimu wاlmutacadi min alafcaal waxaan kaga hadlaynaa baabkan baab oo ficilka laasimka iyo mutacadiga lagu kala garto afcaasha kamid ah طabcan aladii yacmalu alaslu fi اlcamali afcaasha iskale walidaalika asmaada camal ma laha ilaa maa ashbaha alafcaal oo todoba ismo isim faacil ism mafcuul iyo masdar ay kamid yihin marka laazim iyo mutacadi hadda kamid ma ah waxyaalaha ibnu maalik laamiyat alafcaal ugu hadlay maca anahu min samiimi sarf yuu kamid yahay lannahu ficilka laa yakuunu mutacadiyan ila biidaafati shay ima fi awalihi aw fi wasatihi wahada juzu min asarf sidaa daraaddeeda in sarfi looga hadla ay tahay yanqasim اlficlu ilaa laazimi wa yusamaa qaasiran ficil laazim ah oo lagu magacaabo qaasir wa ilaa mutacadin ficil oo mutacadi wa yusamaa mujaawisan marka ficil laazim iyo ficil mujaawis ah ama ficil qaasira ama ficil mutacadi labadaasba waa la yihah tasmiim waa leeyahy marka ugu horeysa awala almutacadi maa yujaawizu faacila maa ficil hala yihahda yujaawizu lfaacila faacilka ka gudbaay ila mafcuuli mafcuulka u gudbaay binafsihi uga gudbaay binafsihi u gudbaay bimacnaa adaa qulta darabtu zaydan darabtadaas waa ficil tacadaa cala alfaacili aladi huwa ta ila lmafcuuli binafsihi haddii laakiin in tacadaa ila lmafcuuli bixarfi jarin hada baab kala الفعل بالنسبة إلى مفعوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو كثير في اللغة لغada waxaa ku badan kulamaa ay jumlada yaraato kulamaa kaana isticmaaluha أكثر marka ficilka hal mafcuul u gudbayaa badan naxو fahimtu المسألة القسم الثاني ما يتعدى إلى مفعولين إما أن يكuna أصلهma المبتدأ والخبر laba mafcuul oo asalkooda ay ka soo jeedaan mubtada iyo khabar wa hwa dana wa akhwaatuha naxw danantu zaydan caaliman hadda fiiri zaydun caalimun oo mubtada i khabar ahaa dana la geliyay markaasaa labadii oo mubtada i khabarkii a laba mafcuul mafcuul awal iyo mafcuul thaani isu bedeleen wa an laa yakuuna asluhumaa asalkooda inuusan noqonin almubtada walkhabara ka acطaa wa kasa oo kale taquulu naxw acطaytu khaalida dirhaman haddaad acdaytu iska goysid khaalid iyo dirham mubtadiga khabar isku noqon kari maayaan ma dhihi karti khaalidun dirhamun waa kayf yani insaan sou noqona dirham ayib alqismu thalith ma yatacadaa ilى thalaathati mafaaciil wa huwa baabu araa wa aclama araa iyo aclama cinwaan u ah laakiin waa ka badan yihiin waxaa weyaan wka ara saabiqi naba akhbara naxw aclamtu caliya zayda musaafiran aclamtu waxaan ogeysiye caliya ninka layidhaah zayda ninka zayd liya musaafir inuu yahay caliya ah, waxaan u sheegay zayd inuu musaafir yahay fiir saddex mafcuul waay mafcuul awal mafcuul thaani mafcuul thalitha leeyahy intaas waa hordhac weeyaan calaamat lficli mutacadi ficilka mutacadi calaamadiisa an tatasila bihi haa-un tacuudu calaa gayri masdarin marka calaamada lagu garan karo ficilka mutacadiga muxuu yahay marka maadaama uu niri labadoodii waa laba isla ficil waaye labadoodii laba faacalay wada wataan calaama lagu kala gartaa loo baahan yahay markaasaa niri calaamatu lficli lmutacadi ficilka gudbaya calaamada uu leeya waxa weyaan an tatasila bihi inay la xariirsata haa-un haadoo tacuudu u laabanaysa calaa kayri masdarin masdar waxaan ahayn aan u laabanaynin masdar waxaan ahayn u laabanayso naxwu zaydun darabahu caliyun hadda zaydkaas waa mubtada daraba waa ficil maadi hada waa mafcuul bihi muqadam caliyun waa faacil muahar marka damiirkan darabahu ku jirto yacuudu ilaa zayd damiirkaas zayd u laabana zaydna masdar ma aha walidaalika ficilkaas waxaad ogaanaysaa ficil mutacadi inuu yahay anahu itasala bihi damiir wa huwa laa yacuudu ilaa masdar lakin hadaa tira alqiyaama qumtuhu hadaa tirahdid waxaa weeyaan hadda qaamo iska laazim ah waxaw damiirayna wadataa alqiyaama qumtuhu marka qaamo inay mafcuul qaadatay macnaheeda ma aha lianna damiira almutasil bihi yacuudu ilaa masdar marka hadduu masdar u laabanayo kuma jirto ayib marka eh, walidaalika lama dhihi karo lama dhihi karo zaydun qaamahu caliyun lama dhihi karo oo damiirkaas qaamahu ku jira zayd looma celi karo marka taasa calaamo u ah baa lagu leeya asaas ah walidaalika calaamat اlficli اlmucada an tasilhaa gayri masdari naxwi camil owri ayb aw an yusaaqa calaamada labaad waxa weeyaan an yusaaqa minhu min alficli ismu mafcuul in laga in laga dhalaaliyo غayru muqtarinin aan la xariirin bxarfi jarin aan la xariirin kalmadruubi oo kale weeyaan hadda madruub haddaa tiraahdid waa isim mafcuul ficilka daraba laga keenay kownu madruub isim mafcuul aan helnay oo min daraba laga keenay waxay daliil u tahay ismu mafcuul madruubkaas inuu ficilka laga keeno daraba ah inuu yahay ficil mutacaddi ah bkhilaaf ma dhihi karaysid hadeertaan kharaja oo kale makhruuj ma ka keeni karitid leesh liannahu kharaja waa laazim ismu fucuul lagama binaynay sidaas weeyaan ayib marka marka calaamadaas labadaas calaamo qaado laakiin masdarka waa inuusan xaraf jar la xariirin oo oo noo imaan doonto asbaabu tacadi اlficli اlaazimi asaalatan asbaabu tacadi lficli ficilka gudbintiisa asbaabteeda allaazimi asaalatan asal ahaana laazimka u ahay alawalu alhamzatu waay waxyaalaha ficilka laazimka lagu gudbiyo hamzaa kamid naxw adhabtu khaalidan khaalid baan tagsiiyey dahaba iska laazimay ahayd hamzaa laga hormariyey mafcuulkaasoo khaaliday qaadatay athaani tadciifu caynihi xarafkiisa dhexaad oo la laablaabo waay نحو kharajtu caliyan baan bixiyey من adaari kharaja bay iskeed waa baxay ficil laasim ah xarafkii dhexa oo lad oo rada ahay a laba ra laga dhigay wuxuu noqday markaan mafcuulu qaata caliyan athaalitثu ziyaadatu xarfi jarin xaraf jaar oo lagu ziyaadiyo wa naxw dahabtu bicaliyin baan la tegay wa marartu biusaamatan soo maray marka hadda fiiri dahabtu bicaliyin hal ficilkan laazim miya qole waxay leein waa ficil laazim laakiin waxa weeyaan tacada ilaa mafcuuli bixarfi jar ama waa ficil laazim ou ahay jucila mutacadiyan bisababi xarfi ljar waxaa tiri hadabo inuu bicaliyin fii mowqici mafcuul buu yaalaa liannuu ninkii lala tegay weeyaan الرابع زيادة ألف المفاعلة ألف المفاعلة in lagu ziyaadiyo naxwu jaalastu اlculamaa jalasay iska ahayd jalasa iyadoo iska ahayd yaa alif lagu ziyaadiyey bacd alfa jaalastu alir mafcuulay qaadatay markaas alkhaamisu ziyaadatu اlhamzati wasiini wataa saddexdaasoo hal mar layskula ziyaadiyo hamzo iyo siin iyo taa alatii siintoo ama alatii halaathadoo tadulu cala طalabi naxو اsتkrجtu dhahba dahabkiyaan lasoo baxay واstanbantu الxikmata xikmadii baan kala soo baxay min اlaaya marka fiiri hadda hadii اstakhrajtu alhamزaةu wsin wta waa zaa'id haddii ficilka ziyaadada laga dhamaystiro oo laga gooyo kharaja keligeeda soo baxaysa marka kharajtu dahaba laga yeeli maayo laakiin saddexdaas markii lagu daray اstakhrajtu bmacnaa طalbtu khuruuja macdinihi saasuu noqona qaala rabiu wuxuu iri walaysat haadihi ziyaadaatu ma aha ziyaadadkan shanta ah qiyaasan mutaridan ma aha oo ficil kasta hadda haddaan mithaal u sheegnay midkii lamid aha inaad geli kartid ma aha falaysa laka malihid an taquula inaad tihah mathala fi dharufa adrafa inaad tihah oo dhihi maysid dahaboo laazim baheed ba adhabtu aan iriye dharufa oo laazimeed adraftu maxaa loo dhihi waay lama dhahay waxaa lagu leeyahy ficilkan oo dahaba inuu hamze aqbala ka laazimi mayso inay dharufa hamsadii aqbasho marka carabtii waxay hamsadii ku gudbiseen waa ku gudbinaynaa wixii kalena waan dhaafaynaa wa fii nasara dhihi maysid ansara ansuru haddaa tiraha ficil mudaaric waa hamsada ziyaada maa xarfulmudaarac ay noqonaysa walaa nasarana dhihi maysid oo sidii oo kharaja oo kale kharaja aad u tiriyey nasara oo kale nasara dhihi walaa dakhala dhihi maysid dakhala hamso waa lagu gudbi karaa awalkeeda adkhala laakiin tadciif laguma gudbi karo wakada fii gayri dalika min alabwaabina waa lamid bal yuxtaaju ilaa kuli baabin waxaa loo baahan yahay ilaa samaaci isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisa in carabta laga maqlo almucayani wakada isticmaaluhuna waa lamid fi lmacna almucayan ficilka macnaha loo isticmaalana carabta laga qaadanaa markii ziyaadada la gelinaana wixii carabta ziyaado gelisaan gelinayna oo luqada laga soo gaaray asaadisu midka lixaad an yudamana alficlu laasimu ficilkii laasimkaa ah in in la dhexgeliyo waay eh, macna alficli اlmutacadi ficilka mutacadiga ah, macnihiisa in naxwu qowlihi tacaala walaa taczimuu cuqdata الnikaaxi oo ilaah yihi walaa taczimuu ha u qasdina cuqdata الnikaaxi hadda fiiri cazama cala shay yaa la yihahda man cazama shay'a lama yidhaahdo marka cazama waa ficil laazim oo xarfu jaaro u baahan yahay hadda qur'aankeena walaa taczimuu cuqdata mafcuulay toos u qaadatay marka dumina waxaa la dhexgeliyay macnaa tanwu laa tanwu cuqdata nikaaxi facudiya tacdiyatahu sidii tanwu ay u gudbaysay nawa kadaa ficilkaas waa mutacadi sidii kaas u gudbaya kan laasimka laga dhigay asaabicu midka todobaad xadfu xarfi ljari weeyaan xarafkii jaaroo laga gooyo ficilka wuxuu ahay laazim yatacadى ilى mafcuuli bxarfi اljar mafcuulihi laakiin haddii laga gooyo xarafkii jaar mafcuula le calى tawasucu noqona naxwu qowl jariir tamuruuna diyaara walam tacuuju kalaamukumu calaya idan xaraamu tamuruuna diyaara gurihii baad maraysaan walam tacuuju mana nagu soo laabanaysaan waadna agmaraysin oo nagu soo leexan maysin w tacuuju bimacnaa nagu soo leexan maysin kalaamukumu kalaamkiina calaya aniga idan wakhtigaas oo intaad agmartaan adigu soo leexan xaraam uu iga yahay nin deeqsila waa wuxuu leeyahy maxaad noo soo salaami waysa fiir marka tamuruuna washaahidu qowluhu tamuruuna diyaara uu yihi walaslu waxay ahayd tamuruuna bidiyaari mara bicaliyinaan soo nari marka adiyaartaad mafcuulu bihi hadda maanta lila maadaama xarafkii jaar uu ka dhacay laakiin cala tawasuci weeyaan faaida laa yataridu ma xadfu xarfi ljari xarafka jaar in la gooyo ilaa fi ana wa an xaraf jaar eh, majruurkii lagama jari karo qiyaas ahaan ilaa labadaas kelima keligeed labadaas xaraf mooye laakiin waa la jari karaa oo xarafkii jaar sida haddaan soo sheegnoo kale laakiin qiyaas ma noqoto laakiin haddaad doontid xaraf jaar in la jaro qiyaas ah anna iyo wa an xarafka jaar oo ka hormaro oo kale bianna oo kale ba'deeda anna waa dhihi kartaa bishardi cadami labsi ka qowlihi tacaala aw cajibtum an jaa'akum dikru min rabbikum aw cajibtum ma yaabteen an jaa'akum inuu idin yimiday dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum qoladii kufaarta ahayd oo umamtii hore ahayd markay ambiyada diideen oo yidhaahdeen nin bashar emaa rasuul noqon karo alayidhi ma waxaad la yaabsantihiin inuu ilaahay dikrigiisao qur'aankii ama diintii ama waxyiga idin yimaado calaa rajuli minkum nin adinka idinka midi inuu ilaahay waxyi ku soo dejiyo maad la yaabantihiin wax lala yaabo maba ahabo fiiri marka aw cajibtum bian jaa'akumay ahayd lianna cajiba haddaad fiirisid ficil oo waxa weeyaan mutacadi ma aha laazim ah. cajibtu waan yaabay unbaad leedahay marka waxay ahayd jaari majruurka antaani wa maa bacdaha fi maxali jarin majruurun bilficli inay ahaatay ahayd marka badiyaa laga jaray qaala bnu maliki fi khulaasatii naqla wa fi ana wa an yatariduu maca amni labsin ka cajibtu an yaduu marka wacadi laazima bxarfi jari wain xudifa nasbu lilmujari naqla wa fi ana waan yataridu saasuu yiri yani asal waxaa weeyaan ficil laazima xaraf jar waa ku gudbinaysaa markaasu wuxuu iri naqlan yani waxaa naqli ah in xarafkii jaar lasoo guu oo in ficilkii laasimka ahay in la gudbiyo bixarfi jar lagu gudbiyo naqlan carabtiga laga soo keenay wayataridu waa qiyaasooba xarafkii jar in la gooyo fii ana wa an in laga gooyo waa qiyaas noqdaa laakiin goorma waa maca amni labsin labsi idoo laga aamin yahay waxaa kamid ka cajibtu an yaduu cajibtu an yaduu bian yaduu badiyaa laga jaray faaida walxaqu waxa weeyaan ana tacdiyata alficli ficilka gudbintiisa samaaciya waaye ficilkan markaan leenahay waa mutacadi ficilkanna waxa weeyaan waa laazim wax annaga aan gacanta ku hayna ma aha carabtiyaa looga dambayna famaa sumica tacdiyatuhu bixarfin xaraf in lagu gudbiyo wixii la maqlo laa yajuusu tacdiyatu bigayrihi yani carabtii xaraf haday ku gudbisay mathalan dahab oo kale ba ay ku gudbisay annaga canku ma gudbi karno oo dhihi ma karno dahabtu can idaari lama dhahay wamaa lam tusmac dacdiyatuhu wixii uu ficil mutacadi inuu inuu aan laga maqli carabta inay gudbisay laa yajuusu an yucadaa bihadihi اlasbaab ficil laazim carabti u isticmaashay oo ayna gudbin hadda asbaabtii todobada ee laga waayey lama dhihi kara waa ugu qiyaas qaadana anigana waa keena lagama dhahay w bacduhum jacala ziyaadati اficli thulaathi ficilka thulaathiga a ziyaadisa waxay ka yeeleen allaazimi ee laasimkaahi liqasdi tacdiyatihi qiyaasan mutaridan qaar baa waxay yidhahdeen ficilka thulaathiga hamsada haddii awalka looga daro ama xarafka oo caynta ee laga shido waa la gudbi karaa qolaasaas qabta laakiin daciif waay ah. intaas markaan ka baxnay faaida qaala aradiyu wuxuu yiriyey وقد yajiiءu thulaathiyu inuu yimaado ala arkaa mutacadiyan في fi macnan waaxid waxaa laga yaaba hal ficil oo isla asiga ah marna mutacadi in loo isticmaalo marna laasim naxwu fatana rajulu rajulkiyaa fitnoobay laasim ay saara muftatanan ayib wa fatantuhu waan fitneeyey mafcuulayna qaadatay ay adkhaltuhu fi lfitna arag markaan fiiri waxaa fatana oo laazim noqday mara marna noqday mutacadi xasab almacna waxaa kaloo e eh, waxazina rajulu rajulkii baa murugooday laazim waay waxasantuhu waan murugay ay adkhaltu fihi اlxusna marka waa hal ficil keligeed oo labadii loo isticmaalay ثuma taquulu waxaad leedahay aftantuhu wa axsantuhu linaqni fatana waxazina adigoo ka wareejinaysid xasana iyo fatina allaazimayni lalmutacadiyeyni marka wuxuu leeyahay ficilkan fatana labaa loo isticmaalaa asoo bidaatihi oo laazim iska ah iyo asoo bidaatihi mutacadi fatanana ah laakiin haddaad rabtid inaad mutacadi ka dhigtid midka laazimka un baa la tacadi karaa fatana oo laazim aheed aftantuhu waad leedahay laakiin fatana oo mutacaddi aheed aftantuhu ma dhehaysid oo awal buu mafcuulka qaadanay hamsadan waxay usoo kordhinaysa malaha intaasu ujeeda thaaniyan allaazimu marka intaas mutacadigan uga baxnay athaani waxaa weyaan thaaniga allaazimu ficilkii laasimkaah wa huwa maa lam yujaawiz ilfaacila faacilka waxaan ka gudbayno ila lmafcuulu bihi aan u gudbaynin waa naxwu kharaja naxwu qacada muxamadu wa kharaja caliyun waa ficil iska laazim ah ma dhihi karays hadda qacada muxamadun yaa fariistay alkursiya maa lagaa yeelaya laakin cala alkursiyi waa dhihi karta yucrafu luzuumu اlficli bisiigatihi aw bimacnaahu ayb yucrafu luzuumu اlficli bisiigatihi aw bimacnaahu ama dalaalat اlficli bisiigatihi calى اluzuumi faan yaأtiya calى ixdى siyaq اlaatiya waxaan iriya ficilka laazimka ah luzuumnimada wuxuu ku tusiyaa bisiiqatihi lafdigiisa ama bimacnaahu shayga uu tusiyey labadaas midkooda lagu gartaa ficilkan laazim inuu yahay marka ama dalaalat اlficli bisiiqatihi ay bilafdihi calى luzuumi ou ku tusiya faan yaأtiya inuu yimaado waa calى ixdى siyaqi اlaatiya siyaaqitan midkood inuu ku yimaado awalu siiqatu facula weeyaan facula wixii ku yimaado ficil thulaathi oo cayntiisa godantaha ficil laazim waay naxwa karuma wa sharufa khalaas karuma zaydun a leeyahay waa ficil laazim ah athaani siiqatu in facala wixiiba in facala ku yimaado oo dhan ficil oo in facala ku yimaado kulligiis laazim waay naxw inطalaqa waa tegay inkasara waa jabay mafcuul ma qaado karo athaalithu siiqatu ifcalla wixii ifcalla ku yimaado naxwu ikbara waswara wabyada waswada fiiri alfaadaasoo dhan ibyada waa cadaad iswada waa mad keligiis weeyaan ikbara boorow yeeshta iswara waa macnaha iswiraar waa midib asigane iswara lownuhu ayb alraabicu siiqatu ifcaalla wixii ku yimaado waay naxwu ixmaara waktaara wadhaama ixmaara yani min axumradi waay waa gaduuta iktaara waa macnaha qatura oo kale bay ka timid ama qatira wadhaama macnaha min dahima bay ka timid madowgi a alkhaamisu siiqatu ifcalalla weeya naxwu ikshacara waطma'ana oo kale ikshacara waa gelilyooday waطma'ana wasaadisu siiqatu ifcaw if if wacalla if wacalla wixii ku yimaada waa naxwa ikwahadda ayb asaabicu siiqatu ifcanlala wixii ku yimaada waa naxwa ixranjama macaanidan oo dhan waxay nagu soo dhaaftay ficilkii laasimka ahaa ficilkii oo masiidka ahay ixranjama macnaha waa aruursaday isagaa isku gaabtay athaaminu siiqatu ifcanla waa naxwa islanqa macnaha waa duldulji u jiifsaday waa iyadan marka intaasoo dhan wixii siiqada ku yimaado siiqtaasaad xifdinaysaa wixii ku yimaado ficilkaas inuu laasim yahay aad ogaanaysaa wa amaa dalaalatu lficli cala lusuum ficilka inuu lusuum markuu ku tusinayo fa huwa fii ma idaa dalla inuu tusiyo waay amaa dalaalatu lficli cala lusuumi bimacnaahu taasaa ka maqan meeshaas waa inaan hadhow ku darnaa w ama dalaalat اlficl cala luzuum bmacnaahu fahuwa fima ida dala calى axadi hadihi اlmacaani اlaatiya ficilka macna oo macaanidan kamid eh hadduu ku tusiyo siiqadiisa asoon loo fiirin inuu laasim noqonaya alawalu an yadula calى sajiyatin inuu ku tusiyo dabeecad weeyaan ay alawsaaf alati laa tufaariquhu kaطuuli wاlqisari naxw xasuna wa qabuxa wa taala iyo wixii lamid ah haddii awsaaf thaabita ah uu ku tusiyo tilmaan oo thaabit ah iyo wixii oo la macaani ah nadufa oo kale qabuxa oo kale xasuna oo kale waa alfaad oo thaabita ah hadduu ku tusiyo mucdamkeedana faculo waay waxa weeyaan ficilkaas bimujaradi dalaalatihi calaa hadihi اlawsaaf yukhadu minhu anahu ficil laazim athaani an yadula calaa caradin inuu ku tusiyo waa waصfi yani wax soo diriyey carad waa soo dirin ay waصfin gayri laazimin naxw nashita wa shabica wa xazina wa farixa oo kale facila u badan fiiri nashaad nashita dilila ninka maanta nashaad u yeeshana birina waa ka zuuli karaa wa shabica maa kulu yowmin shabcaan maantu saaki uu dharagsan yahay galabtana waa baahan yahy wa xazina saas oo kale xusniga laa yaduum walfarxatu laa taduum athaalitثu an yadula calىa lownin naxwu adima wabyada wakhdara iyo wixii lahaa adima macnaha waa madoobaaday midab oo asmarahu leesha wabyada wakhdara waa layska yaqaana igan alraabicu an yadula calىa xilyatin inuu ku tusiyo waay ziino qurax ay sifati min asifaat alati yutamadaxu biha sifa oo dadka ay ku ammaantamaan xisiyatan kaanat aw macnawiya naxw kaxila wadacija iyo wixii lamid a kaxila waa indha kuulnaaday wadacija waa indha weynaaday fiiri marka waxa weeyaan qofka indhaha marki uu ka madow yahay yani qurax weeyaan dacija saas oo kale indhaha waaweyn alkhaamisu an yadula calaa caybin inuu ku tusiyo naxwu cawira waa ila aade xawila waa il wareejiye camisha waa indha fiishay iyo wixii lamid a asaadisu an yadula calaa nadaafatin inuu ku tusiyo naxwu tahura wa nadufa asaabicu an yadula calaa danas waa cagsigeedii nadaafada cagsigeedii waskhwa ka qadira wa wasikha athaaminu an yadula calaa mutaawacati ficlin mutacadin ficilkan dambo inuu ficil mutacadi ateeca ilaa waaxidin waa kalaamkaas jamiil ficilka markuu laasimu noqonayo oo mutaawica ah kan hore inuu mutacadi liwaaxid yahay w laakiin kan hore haddii mutacadi limafcuuleyn ou yahay kan dambe yatacadaa ilaa mafcuulin laasim ma noqonayo laakiin in kaana alficlu aladii yutaacu yatacadaa ilaa mafcuulin falmutiicu yakuunu laasiman naxu kasartu zujaaja dhaladii baan jibiyey fankasara asaa iska jaab wamadadtu lxabla baan aan jiiday famtada w ilى mcdm hadihi اlmacaani ashaara bnu malik fi khulaasati bqowlih oo macnaha wuxuu iri wxutim luzuumu afcaali sajaaya ka nahim kadafcala wاlmudaahiq casasa wmaqtadaa nadaafata aw danasa aw carada aw taawaca almucada liwaaxidi kamadahu famtada ida dala alficlu cala اluzuumi bimacnaahu ou ibnu malik alfiyadiisi sidaan ku yiri wa xutima waa la waajib yeelay lusuumu afcaali sajaaya wixii awsaaftii hore ku tusi oo dhan inay laasimtaha ficilkooda la waajib yeelay ka nahima oo kale waa waa nin macnaha aan dhargeynin kadafcalalla wixii ku yimaadana waa lamid hadda kan wasan waa iwalmudaahiq cansasa cansasa ifcan lala wixii ku yimaada waa wamaqtadaa nadaafatan aw danasa labadii ugu dambeysay iyo wax allaale wixii nadaafa ama awsaaq ku tusiyo ficilkaas laazim waa aw caradan wax soo diriya ficilkii ku tusiyo aw taawaca almucaddaa liwaaxidin ficil hal mafcuul u gudbaya ficilkii ateeca laazim u noqonaa kama dow famtada kalaam jamiil jiddan ayib midka kale waxaa weeyaan asbaabu luzuumi ficli almutacadi ficilka mutacadi asbaabta keentay inuu noqonayo mutacadi asbaabu lusuum اlficli ficilka laasimnimadiis asbaabteeda almutacadi ficilkii mutacadiga ahay yaa waxa weeyaan yaa laasim noqonay ficil mutacadi ahay yaa laasim noqonay asbaabta keeni karta maxay tahay marka markaasuu yiri alawalu atadmiinu waay wa hwa an tusharaba kalimatun kelima in la cabsiyo waay mutacadiyatun gudbayso macnaa kelimatin kelima macnaheeda in la cabsiyo kelimadoo laazimatin laazima litasiira mihlaha inay noqoto oo kale waay naxwu qowlihi tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi hadda yukhaalifuuna khaalafa waa ficil mutacadi faacala waay markaasuu mafcuulkiisa gaari waayo lama dhihin yukhaalifuuna amrahu lama dhihin oo mafcuulkii looma gudbinin naxwiyiinta waa isku khilaafsan yihiin waxaa leey yukhaalifuuna ima an yudamana alficlu macnaa ficlin laazim ama xarafkan jaar in wax laga bedelo marka hadda midda aan ula jeedno oo hadda aan maxalu shaahidka waxa weeyaan in yukhaalifuuna ficil mutacadi ah la dhex geliyo ficil oo laazim oo kale macnihiisa markaasaa layihi dumina waxaa la dhexgeliyay macnaa yakhrujuuna fasaara saara ficilkii yukhaalifuuna waxau noqday laaziman mithlahu yakhrujuunu lamid noqday oo falyaxdar aladiina ha ka cabsadaano kuwii yakhrujuuna can amrihi nebiga amrkiisa ka baxay an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wax sahlan ma aha nabiga amarkiisa in la khilaafo waxa weeyaan eh, fitna kugu dhacayso walidaalika ninka muminka ama yiraahdo nebiga amarkiisa markuu soo gaaro saana fulaan ou ka yiri waajib miya mase macnahan sunaa loola jeeda maya ninka waxaa laga rabaa nebiga saanu amri markaa samicnaa wa aacnaa inuu yirahdo taa waa la gartay athaani midka labaa taxwiilu ficl mutacadi ficilkii mutacadiga ahay oo loo wareejiyo waay ilaa facula loo wareejiyo bidami lcayni liqasdi tacajubi layaab qasadkeeda نحو daruba zaydun zayd baa maxaa maxaa ka garaac badiyey ay maa adrabahu a lagala jeeda daruba samuca fahuma a laleeyahay macnaha maxaa ka fahma badiya le tacajubaa loo isticmaalay ficilkii oo facilo ahaa oo mutacadiga ama facalo mutacadi ahaa macnaa facula loo soo qaaday qaala radiyu wuxuu uri walaysa macna almutaawici ma aha huwa laazimu ficil kastoo ficil ateeca ah, laazim inuu noqonayo ma ah kamaa dunna sida loo malay bal ilmuطaawacatu waxa weyaan fi isilaaxihim ataathuru ficilka labaad kan hore inuu ku taahuro u ku saamoobo iyo wa qabuulu athari اlficli ficilkaas horo atharkiisoo la aqbalo sawaءan kaana taahuru ku taahurkiisa ha noqdo mutacadiyan midka labaad mid wax gudbaya inuu noqdo naxw calamtuhu lfiqa baan baray fatacalamahu athaani mutaawic lilawal maca ana thaani mutacadi liana alawal tacadda ilaa mafcuulayn aw kaana laasiman ha noqdo kan oo dambo naxwa kasartuu fankasara midka labaada iska yaa wuxuu yahay laasim طيب الرابع ضعف العامل caamilkiyaa daciif noqday bitaahurihi ama bitaakhiirihi asiga oo la dib mariyo naxwu qowlihi tacaala ou laasim ku noqdaa in kuntum liru'yaa tacburuun fiiri e, tacburuun waa ficil oo min amhilati alkhamsa hadda ah laakiin cabara yacburu aru'ya yuu ahay waa ficil mutacadi ah asoo mutacadi ah yaa laasim ou noqdo mafcuulkiisii oo liru'ya ah oo mutaqadim ah laam baa la geliyey lama dhihin in kuntum ru'ya tacburuun lama dhihin oo ray waa mafcuulu bimutaqadim baa laga dhigi lahay laakiin waxau la daciifay ayb marka waxa weeyaan in kuntum liru'ya tacburuun marka ficilkii waxaa lihi laasim liannahu ficilka wuxuu laasim hadda ku noqday ficilkiyaa daciifay wuxuu la daciifay mafcuulkiisa inuu gaaro mafcuulkii ha ka hormare nooc min adacfi baa keenay ixtaaja ila ataqawi walitikaac calaa xarfi ljar xataa yasila ilaa mafcuulihi fakulu ficli wasala ilaa mafcuulihi bixarfi jarin fahuwa laazim saasaa lagala jeeda alkhaamisu midka oo shanaad addaruuratu weeyaan ka qowli jariir tabalad fu'aadaka fi lmanaami khariidatun tasqi dajiija الضجيعة بباaرد بساmي ori فiciلkii wxaa ka dhigi karo ضaruuرة yaa layiri oo معنaha فiciلkii oo متacadi ahay aa laaزim laga dhigay لضaruuرة loogaga dhigay ka qowli jiri تبلت ha qoydo فuؤaadaka laabtaada في المناami khariidaة ha ku qoydo macnaha waxa weyan hadda wuxuu ula jeedaa yani caynu maa maain fi lqabriga allah ha tasqii ee waraabinayso addajiica midka qabriga fadhiyo bibaaridin basaami bibaaridin ku macnaha tasqii macnaha ku waraabinaysa adajiica ninka jiifa meesha qabriga jiifa bibaaridin basaamin macnaha shay qabow oo qabowgiisana aada u daran yahay allaha ku siiyo saasuu yiri marka fiiri washaahidu qowluhu tasqiihi bibardin buu yiri tasqii addajiica bibardin uu yiri xayثu cadaahu ila almafcuuli اthaani bilbaa'i waxay ahayd inuu yidhaahdo tasqii addajiica baaridan basaaman saas inuu yidhahday ahayd eh. liannahu ficilkan saqa saqaa hadaa tira iyo hadii aa tira asqaa labadaba laba mafcuulo u gudbaa marka asoo laba mafcuul u gudbayay yaa waxaa laga dhigay inuu hal mafcuulna binafsi u gudbay midkii labaadna inuu xaraf jaar uga gudbay marka nooc min aluzuum waxaytu cadaahu ila mafcuul thaani bilba limaada liyastaqiima wasnu lbeyt daruurada laguu sheega waxaa weeyaan shicirkaa kale ku qurxan hadduu dhihi lahay tasqi dajiija tasqi dajiica baaridan basaaman hadduu dhihi lahay beytkaa jabi lahay marka waa arin iska wada sahlan weeyaan intaasoo dhan alfaslu الsaabicu aljaamidu wاlmutasarifu min alafcaali fasalka todobaad waa fusuul oo macnaha ku cusub fii baabi sarfi in lagu daro sidaas awgeed baa waxaan u baahannahay inan baabkan oo dhan ou noo noqdo mid mutakaamil ah aljaamid wal mutasarif min alafcaal ficilka jaamidka oo aan isbedelaynin iyo ficilka mutasarifka oo isbedelayo yuu baab u yahay markaasaan ihi yanqasimu lficlu min xayثu اljumuud watasarufu ilaa qismayni jaamidin wa mutasarifin u qeybsamaa faljaamidu maa yadulu calaa macnan mujarad macno keligeed uu tusinay can izamaani ka marna maca mulaasamatihi suuratan waaxida asoo hal suura aan iska badelayna ficil maadi bas uu mathala noqonaya fahu yushbihu alxarfa xarafkuu shaabahayaa fii lusuumihi xarafka laasimintaankiisoo dariiqatan waaxida ou laasima fi tacbiiri asigoo laga cabiro io wa cadami qabuulihi ataxawula inuu wareegto uusan aqbalaynin min siiqatin ilaa siiqatin ukhraa wلihada waqca khilaafuna dhacay byn naxwiyiina fi bacdi afcaal اjaamida hal hiya xarfu miya am ficlu ka casaa walaysa sidii ficilka jaamidka xarafka u shabaha yay qaar naxwiyiinta kamid ahay baleeyihin qaar oo afcaashii jaamidada aheed waaba laazim bay waaba xaraf bay baleeyihin ayb marka kaasaa jaamid la yidhaahda waxaad og tahay ficilka markii la tacriifinaya kalimat dalad calىa macnan fi nafsiha wاqtaranat baxadi اlasminati الthalaatha la yihahda ficil wuxuu ku tusiyaa macno iyo zaman haddaad tirahdid daraba haddaad tiraahdid wuxuu ku tusinaya macno oo horta darbi inuu dhacay haddana wuxuu ku tusinayaa inuu darbigan waqti hore soo dhaco hadda weli daa'im ahayn marka zaman oo horena waa ku tusinayaa macna darbin haddaad idrib tiraahdid laba shay buu ku tusinaya darba talabu wuquuci darbi iyo anahu sayakunu fi lmustaqbal weli ma dhicin taasuu ku tusinaya wاljaamidu calى ثalaaثati anwaac alawalu an yakuuna mulaaziman inuu noqdo waa mid laazimayo lisiiqati اlmaadi inuu laazimayo naxw laysa iyo wixii lamida oo min akhawaati kaana ahayd laysa weeyaan marka jaamidkii an yakuuna mulaazima lisiiqati maadi waa ficil jaamida oona oona maadi weligiisba ah laysaa kamide wa karuba kamide min afcaali muqaaraba arki maysid karuba yakrubu iyadoo laleeyaho mudaaric ama ukrub laleeyaho amar laga keena lama arkay iyo wa casaa waay ayadana afcaal muqaaraba iyo waxara wakhlowlaqa min afcaali rajaa hadda casaa yacsaa ma la dhahayo yacsuu lama dhahayo ma laga keenayo maadi ma ka dhaafayso xara iyo wax low laqao min afcaali اlmuqaaraba idin afcaal اlmuqaaraba kor laga yidhahda laakiin rajaa waxay usii kala qeybsataa qeybyaal kale iyo wa anshaأa wa طafiqa wa akhada oo min afcaali shuruuca fiiri طafiqa waa gudagalay wa waa gudagalay wa waa gudagalay wa alaleeyahay waa gudagalay marka mudaaric lagama keenay amar laga keenay masdar laga keeni maayo markay yihiin afcaal shuruuc markay yihiin laakiin hadday noqdaan baabkoodii kale jacala yajculu yajcalu iyo wixii lama ijcal amar wax dhan waa laga keeni karaa ayb waxaa kamida ah afcaalkii maadigeed nacima iyo waxabadaa min afcaali اmadxi nicma rajulu zaydun haddii la yihahdo amaan waay waxabadaa muxamadu haddii la yidhaahdana waa amaan wa bi'sa wasaaa ayaa kamid oo min afcaali dami bi'sa abujahlin rajulan haddii la yihahdo waa dami wa khalaa wacadaa waxaashaa fi listithnaai yaa kamid a eh, haddii ay afcaal yihiin waaye maray xuruuf noqdaano xuruuf jar waanu ognahay wa tabaaraka oo ayadana kamid e eh, cidana ficil maadigay laasimtaha kama badya tabaaraku lama dhahay kulu daalika waa ficil laazima oo laazimnimadiisana maadinimo ay noqotona kasoo dhaafaynin athaani maa yalzamu siiqata alamri amar siiqadiisa waxa laasimayo w naxw hab watacalam walaa thaalitha lahumaa hab iyo tacalam min alafcaali aljaamida alati laazamat اlamra laakin bishardi an yakuuna inay kamid noqdaan weeyaan min afcaali اlquluub oo hab iyo tacalam umaley ogow laleeyahay ee hab u hibey ma ah marka labadaasna waxaan idhi waxay laasimaan amarnimada bishardi aladii dakarnaahu wa zaada bacduhum calayhi maa wuxuu ku ziyaadiyey haluma i wahaati wa tacaala oo amar aygana wada ah haluma kaale haati kaale wa tacaala kaale waay waxay ku dareen afcaal oo laasima a ah, oo amar laasimto walaysa dalika bisaxiixa niri lianna hadihi min asmaaءi اlafcaali walaysat min alafcaal wa hada albaabu macquudu lilafcaali faqad asmaau lafcaal maba ahabo marka waxaa laga hadlaya isim jaamid ka hadli mayna afcaal jaamidan ka hadlina kuwaasna waxay noqdeen baa laleeyahay asmaau lafcaal wa ayb ilaa eh, lafdigan tacaala waxa weeyaan eh, ficil waa asiga tacaalat baa layidhah tacaalow baa la yidhaahdaa waa ka duwan yahay laakiin labadaas kale yaanan ku jirin dayib wاlmutasarifu calaa cagsi اljaamidi marka ficil oo laleeyahay waa jaamid mudaaricow laazima eh, haddayna yadaru iyo yadacu aanan lagu darin oon la dhihin maadi ka yimaado amarna kama yimaado haddaanan la dhihin wax kale loo helmayo mithaal ah wاlmutasarifu calى cagsi اljaamidi wa huwa maa laa yalzamu suurata waaxida waxaan hal suurana laazimaynin ee isbadbedelaya maca dalaalatihi calى اlxadathi ku tusinaya almuqtarani bizamani bizamani macnaha ficilkii labadii macno uu tusinaya waa alawalu wa huwa nawcaani annawcu اlawalu maa yakuunu taama tasarufi ficil tasarufkiisa u dhamaystiran yahay fayaأtii minhu اlmaadi wاlmudaaricu wاlmasdaru yaa ka yimaado wasmu اlfaacili wاlmafcuuli baa ka yimaado naxwu nasra wdarba wasamica waay waa afcaashan waxay kamid tahay afcaasha taama tasaruf ah liannahu hadda nasara waxaa laga helaya mudaaric yansuru waxaa laga helayaa amar unsur waxaa laga helayaa masdar nasran waxaa laga helayaa ism faacil naasir waxaa laga helayaa ism mafcuul mansuur wahaakada marka waa ficilkaas waa taami tasaruf waay annowcu thaani maa yakuunu naaqisa tasarufi ficil tasarufkiisa u naaqis yahay waay fa yaأtii minhu lmaadi wاlmudaaricu faqad maadi mudaarica ka imaana masdari isim faacil ismcul malaha naxwu zaalo yazaalu wa barixa yabraxu wafatya yaftau wanfaka yanfaku wakaada yakaadu ayb afcaashan iyo wixii lahaa waxaa la yihahdaa naaqisa tasaruf yani hiya tatasaruf hiya tatasaraf walakin tasarufuhaa laysa kaamila bxayثu yuujadu minhu jamiic anwaaci tasaruf laga heli maayo aw yaأtii minhu اlmudaaricu wاlamru baa laga helayaa maadi aan laga helaynin naxwa yadharu wadhara naxwa yadharu wadhar yadharu waa ka taga dhar wadaca yadacu wadac yadacu binaan calaa maa qaalahu in la yidhaahdo waay naxwa yadaru wadar wa yadacu wadac in la yidhaahdo binaaan calaa maa qaalahu annagoo ku dhisayno calaa maa qaalahu akhar alculamaa min ana almaadiya min yadacu maadigiisa iyo wayadaru matruuku fi lcarabiya qoraa waxay yidhaahdeen yadacu iyo yadaru maadigooda maba laga hela carabiga marka tasarufki naaqis ou noqdo maadigan laga helayn wahwa aslu lficli qaala radi wuxuu iri wadaca ay taraka yadacu wاlmaadi laa yusma wadac h wadaca ay taraka yadacu wاlmaadi laa yustacmalu ilaa daruuratan yacni in daruuro loo keena maahina wadaca oo bimacnaa taraka ah ma jirta buu iri luqa carabiya wa xumila yadaruna calaa yadacu yaa lagu ximbaari likownihi bimacnaahu walam yustacmal maadiihi lama isticmaalin yadaru maadigeedoo dara wadara ah lama isticmaalin laa fi sacati markii oo macnaha eh, ay daruuro jirin walaa fi daruura lama isticmaalin oo marka waxaaba laga yaabaa layihi yadacu maadigeedo wadaca in mar daruura loo isticmaalo laakiin yadaru maadigeeda maba la isticmaalabo intaasuu u jeedaa ayib eh, intaas waxaa noogu dhamaaday ficilkii jaamidka ahaa alfasl الthaaminu alficlu اlmabniyu lilmacluumi wاlmabniyu lilmajhuul baabkan waxa weeyaan waa baab sarfigana shaqo ku leh haddaad xaqiiqada u fiirisidne waxa weeyaan waa baab naxwada lagu soo qaato marka waan waan ka jawaabno waxaan iri qad yatasaa'alu طaalib اlmubtadiu طaalibka mubtadiga inuu weydiiya laga yaaba can sababi idkhaali اlficli اlmabniy lilmajhuul ficilka majhuulka loo bineeyey sababta loo keenay fi cilmi sarfi waqad mara bihim fi naxw dulaabta waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdaan waaba na soo mara naxwadan ku qaadanay maxaa loo keenay waqad carafuu hunaaka fa aqulu fi ljawaabi canhu ina alficla almabniya lilmajhuuli ficilka majhuulka loo binay xaquhu waxa weeyaan an yubxatha canhu fi cilmi sarfi faqad ina naxwi lagu sheeginay ahayd lianna takhyiiraati isbedelka alatii tadracu caleyh ku imaanayso idaa buniya lilmajhuul haddii loo bineeyo tatacalaqu bigayri alxarfi alakhiir ficilka mabni lilmajhuulka isbedelka ku yimaado aakhirka kagama dhacee wasadka iyo awalku kaga dhaca ayb w hada min shani culamaai sarfi wa inamaa adkhalahu nuxaatu way geliyeen fi cilmi naxwi liannahu laa yucrafu lfaacilu laga garan maayo can naa'ib alfaacili ila min khilaali tagyiiri siiqati ficlihi ficilka siiqadiis wax laga bedelo fadaruu nuxaadi waxay u baahdeen ay u dhibaatoodeen ila xadiidi can ilficli mabni can ilxadiidi ay u baahdeen in laga hadlo can ilficli mabni lmajhuuli fii cilmi naxwi ay uga hadlaan maadaama naaib ulfaacil iyo faacil naxwada ay ku jiraan labadoodina waxay ku xirnaatay in kala ogolaado ficilka siiqadiisa hore in la ogaado sidaa daraaddeed ay uga baahdeen baa laleeyahay tanbiih idaa culima alfaacilu iska faaida waay ama faaida aan dhahno walam yatacalaq bixadfi ayi garadin haddii ficilka la yaqaano in la xadfana wax oo dan ayna ku sugneen falaslu an yudkara faacilka in la sheego waay waxaa loo sheegaa linisbati alxadathi ilayh xadathka dhaca in loo tiiriyo daraba caliyun khaalidan haddii la yidhaahdo ninkaana dembigan galay in la yidhaahdo awgeed wa yusama alficlu mabniyan lilmacluum aw mabniyan lilfaacili ficilka faacilkiisa la magacaabo mabniyan lilmacluum la yidhaahda ama mabniyan lilfaacil bimacnaa ana alficla dukira lahu faaciluh wa idaa kunta laa tacrifu haddaadan garanaynin aladii qaama bilficli ninkii ficilka sameeyey aw tacrifuhu ama waa garanaysaa walaakinaka laa turiidu mana doonaysid an tadkurahu inaad sheegaysid ligaradi min alaqraadi almadkuura aradka ligaradin dan oo min alaqraadi almadkuura fi cilmi اlmacaani fa inaka xiina idin tansibu lficla baad nisbaynaysaa ilaa mafcuulihi in wujida haddii la helo aw ilى الظرف aw الjaari والmajruur aw الmasdari wa yusama الficlu xiinaidin mabniya lilmafcuuli ah lagu magacaaba aw mabniya lima lam yusama faaciluhu labadaas magacu le sidii kii horeba laba magacu lahay faa'ida kulu ficlin ficil dhammaantiis yajuusu nisbatuhu baa banaan in loo nisbeeyo ilaa faacilihi mutacadiyan kaana aw laaziman bal yajuusudaas inaan ku badnalno kulu ficlin yajibu nisbatuhu ilى faacilihi inan ihahdo yajuuz ma lana alfaacila waxa weyaan waa waa rukni way ayib marka ficil kasta waa inuu faacil yeeshtaa ficilkaas haduu laazim iyo haddii kale haddaad tiraha qaama muxamedun qaamadaas hadda waa laazim faacilna waa leedahay haddii aad tiraahdid calima muxamedun almas'alata haddaad tirahdidna waxa weeyaan faacil way leedahay walaysa kulu ficlin ficil dhammaantiis yajuusu miduu banaan yahay maaha laka adiga an tabniyahu lilmajhuuli inaad u binaysid bal ina dalika yakhtasu wuxuu gaar ku yahay bilficli اlmutacadi fain kaana laaziman hadduu yahay lam yajuuz ma banaano in eh, an yubna lam yajuuz ma banaano an yubna lilmafcuuli saasay ka dhigan tahay ayb ilaa maca aلdharfi aw aljaari w اlmajruur aw اlmasdari kama huwa macluum fi mowdicih yani aslka asalka waxa waa ficilka haduu laazima inaan mabni lmajhuul loo dhigin laakiin marka qaarkeeda loo baahanaya in mabni lmajhuul laga dhigo laazimnimadiisu ku baaqina ku noqonayaa mafcuulkii oo naaibulfaacil laga dhigi lahayne waxa weeyaan darf ijaari mathala jalasa waa laazim haddaad inaad majhuul u binaysa aad doontid julisa cala alkursiyi aada leedahay marka calaadaasaad ku gudbinaysaa xaraf jaar ama masdar wixii lamid a طريقة بناء الفعل الماضي للمجهول وهو أنواع طريقة بناء الفعل فعلka in laga dhiso almaadi lilmajhuuli loo dhiso طariiqadaas yuu u baab yahay wahwa maadigane anwaacun weeyaan annawcu alawal wahwa ay lmaadi inan markaa ku darno waay anwaac annawcu alawal almaadi asaalim markaan wax badanaan saalimka ka fahmaynaa ficilkan waa saalim haddii lagu yiraahdo hori baan ka fahmaynaa in kaana saaliman ficilkii haddii uu yahay saalim waxaa la yidhaahdaa muqaabil maa laysa mahmuusan walaa mudacafan walaa muctalan laakiin hadda mahmuuska xataa inta waa soo gala in kaana alficlu haddii uu yahay saaliman ficilkii hadduu saalim noqdo duma awaluhu awalkiisaa la godaa wa kusira maa qabla aakhirihi xarafka dambe kan ka horeyn waa lahoos dhigaa naxw fuhima darsu fiiri markaan awlkii fahima buu ahay awalkii waa la goday maa qabla aakhirkiisana waa la hoos dhigay oo hadi ah hadda kan fahima awal waa iska hoos dhigna laakiin daraba soo qaado daraba hadda maa qabla aakhirka racda waa kordhiganta hadii laakiin majhuul loo binaya duriba alaleya waa la hoos dhigaya wa in ziida fi thaalithihi haddii lagu ziyaadiyo alifun alif haddii lagu ziyaadiyo yani xarafka saddexaad haddii alif zaa'id ou yaalo qulibat waawana loo geliya ayaa loo bedelaa naxu taquulu fi qaatala qutila fiiri qaatala wa in ziida fi thaaniihi inaad tirahdid wa fi thaaniihi thalith ma ah in ziida fi thaanihi alifun qulibat waawan taquulu fii qaatala qaatala faacala waay aliftaas oo xarafka labaad ah haddii ficilkii mabni majhuul laga dhigo qaafkii hore waa la godayaa kow marka alif damaka ma hormari karto daruuratana aliftaas waaw loo bedelay qaatala quutila alayri wa in kaana ficilkii haddii uu yahay mabduu'an bitaain zaa'ida ta dheeraade haddii lagu bilowdo duma maca awalihi waxaa la godaa thaanihina waa loogu dara ficilkii maadigan ku jirna hadda takyiirka koobaad oo ka wada wadaagsan yihiin damu awalihi wa kasri maa qabla aakhiri aktharkooda saas waa sumica qutila duhiba quria wixii lamid a ah midka labaad hadduu xaraf ka yaalo thaanigiisa awalkii markii la godo thaanigii alifka waawa loo bedelaya takyiirka labaad wa تkيirka سdexaad in kana الficlu mabduءa btaaءin زaa'da duma maca awlhi awlka waa horyaaba loo godi jira awlkaas waxaa loogu daraa thaanihi baa la godaya duma thaanihi maca awlihi naxو تculima الcilmu alaleeyahay wa تquutila alcaduw oo kale wa fiiri markan hadda tacalama ou ahay awelkii hadii la godo waxay tucalimu waxaa isku darsamayo ficilkii musamaha ahay oo tucalimu anta ya muxamed iyo ficilkii majhuulka ahayaa isku darsami lahay markaasaa layihi litafriiqa baynahumaa majhuulka xarafka koobaad midka labaadna ha loogu daro halawada godo tuculima alcilmu ayaa leeyahay wa taqaatala wa tuquutila alcaduwu aa laleeyahay fiiri markaan eh, taqaatala saddex takyiir baa ku dhacday awalkii oo la goday thaanigii oo lagu daray aliftii thaalidka tiilo waaw loo bedelay sidii alifkoo thaaniga tiile oo kale wa in kaana mabdu'an hadduu yahay mid lagu bilaawdo bihamsati waslin hamsatu waslin zaa'idatin ee dhaaraad eh duma maca awalihi waxaa lala godaa thaalithuhu naxw istukhrija almataacu istakhraja bay ahayd eh. ficilkaas istakhraja haddii majhuul loo dhigo hamsada koobaad god waa god u ala yidhi thaaniyan waxaad ugu dartaa xarafka thaalithka oo tacda ana god inta kalena waxaa waaya sidii hore u dhaaf oo macnaha yudamu awaluhu wa thaalithuhu wa yuftaxu maa qabla aakhirihi marka saas weeyaan intaas waa hal nooc ficil maadi ah laysku yiraahda oo ah saalim ah ficil maadi oo saalim ah النوع الثاني in kaana الفعل الماضي أجwف hadii uu yahay أجwف hadii uu yahay معنaha waxaa waaye النوع الثاني الفعل الأجwف in kaana الفعل الماضي أجwفa ay معتل العين بالwaaw أو الياء hadii uu yahay quلبت عayنhu yaa ana loo gediya hadii ficilkii majhuul loo dhigo ou ficilkan muctalcayni uu yahay ama waaw ha ku jiran ama ya ficil alif ku jiran ma jira asalkiisa ama waaw ama ya ay ka timide qulibat caynuhu yaana loo celiyaa sawaaءun kaana aslulcayni waawan ha noqoto ou yaaan wa kusira awaluhuna waa la hoos dhigaa bikasratin khaalisa wa huwa madhabu akhar اlcarab waa in ficilkii majhuulka loo dhigay in intiisii dhanaa awalkana laga hoos dhigo xarafkii caynta ahayna ya laysaga bedelo bisarfi nadari can aslihi sawaaun kaana waawan ow ya aw biishmaamihaa kasradii in lagu loo uriyo adama loo uriyo wa hwa ishmaam waxaa la yihahdaa alityaanu in lala yimaado bixarakatin lala yimaado bayna alkasrati wadama udhexayso oo qofkii waxa waaye macnaha qiila oo kasra waadixna ma aha quula oo dambane ma aha laakiin waxaa qiila alaleeya wax isku dhow waay wa bicibaaratin ukhraa ama cibaaro kalaa la dhihi karaa khaldu lkasrati kasradiioo lagu dheeho in lagu daro oo min sawti dama kamid ah taquulu marka fi saama waxaad leedahay siima wa fii qaala waxaad leedahay qiila wa fii baaca biica ficilkan saama min asawm uu ka yimid muctalcayni bilwaawa qaalana waa lamidoo min alqowli bay ka timid muctalcayni bilwaaw baacana min albeyci bay ka timid muctalcayni bilyaa marka hadii haddii la dhihi lahaay ficilkii saalimkahay ariiqadii loo maray loo mar hadii la dhihi lahay waxaa la dhihi lahay eh, suwima quwila buyica ala dhihi lahay marka waa dareemi kartaa waaw oo hoos dhigan oo dama ay ka horeyso culayskiisa eh, ya oo damma ay ka horeyso culayskeeda markaasaa waxaa la yiriyay eh, siday ay u dhacdo xarafkan oo koobaad hala hoos dhigo litakfiif markii oo quwila oo qaafkii la hoos dhigay tilqaa'iyan waawdii oy kasra ka hormartay ya u isu bedelay qiila buu noqday waqiila yaa ardu blaci baaca hadday ahayd buyica oo liri ya-dan xarafka ka horeeya hala hoos dhigo ya-dina way reebmaysaa biica baa la yidhi taas waa qeyb ayb wa min alcarabi waxaa ka mid wahum qilatun man yackisu alamra amarka nin oo dabagedinayo oo sidii hore cagsigeeda u isticmaalay oo fa yajcalu ka yeelaya caynahu cayna alajwafi waawan ka yeelaya madmuuman maa qablahaa wixii ka horeyna uu godan yahay sawaaءun kaana asluhaa waawan am yaaan ha ahaado oo fa yaquulu wuxuu leeyay bacdigaas fii baaca buuca wa fii qaalana quula yacni cagsi ay u isticmaaleen oo meeshii la rabay in xarafka horo la hoos dhiga yidhahdeen la ficilkan hadduu mabni lmajhuul yahay damadiisa awalka haloo dhaafo damadii markii loo dhaafay xarafkii oo ajwafka ahay oo jiranay ama waawga ama yaada ahay in waaw loo wada celiyo oo quula wa buuca la yidhaahdo qaacida ahaankana aqrab ah laakiin isticmaal ahaan maya ayb wcalىa lugatihim jaaa qowl shaaciri layta wamaa yanfacu shayئa laytu layta shabaaban buuca faاshtaraytu ou yiri layta shalayto wamaa yanfacu laytu ma anfacay shayئan layta shabaaban shaabnimo maxaan u heli waaye oo buuca la gadaayo oo fashtaraytu aan soo gata buu ri nin duqnimadii ay ku dheeraatay markaasuu wuxuu usoo xasuus zamankiisii uu labaatan jirka ahaa markaasuu yiri maalin hadday iisoo laaban lahayd ama meel lagu gadaa shabaabnimo waa gadan lahay buuri marka e, leyta shabaaban buuca buuri biica bay ahayd qiyaas ahaan e, isticmaal ahaan ayb intaas waxa weeyaan waa ficilkii oo ajwaf ahay ويجuز في اkhتاaرa وانقاada waxaa ku banaan اkhتاaرa iنقاada oo min maزيد الأجwفi ficilkii muctalcayni ahaay oo iftacala laga dhisay waxaa ku banaan mithlu maa jaaza fii mujaradihi ficilkii ajwafka mujaradka wixii ku banaan kasra khaalis ah oo ikhtiira inqiida soo mabni majhuul ah waxaa ku banaan dama khaalis oo ikhtuura iyo waxaa ku banaan ishmaamu damati bilkasra in la yidhaahdo intaba waa ku banaan tahay fatuqlabu caynuhumaa yaana loo bedelaa aktharka naxwu ikhtiira wanqiida waa la doortay ficilka majhuul waa ikhtiira waa la doortay waa dooratay dhimaysa wanqiida waa la hogaamiyey bikasri thaalitثihi aladii fi اlasli faauhu liannahu ikhtiira haddii la yidhaahdo iftacala waxaa dheeraad ku ah bkasri thaalithihi aladi fi اlasli waa xarf fi اlasli zaa'id waay faauhu maa fada khada hore waay marka iskaba dhaaf bikasri thaalithihi thaalithkiisa oo lahoos dhigo intaas le ku ekay aladi fi اlasli macnaha oo kelimad zaa'ida waa intaas aw ishmaamihaa haalidka kasrada saaran oo dama oo loo uriyo wa yajuusu calaa luqatin daciifana waxaa ku banaan ukhtuura wanquuda biqalbi اlcayni waawan kama taqadama fi baaca qaala bnu maaliki fi alfiyatihi wamaa lifaa baaca lima alcaynu tali fi khtaara wanqaada washibin yanjali buur marka wamaa axkaamtii lifaa'i baaca u sugnaatay limaa bay u sugnaanaysaa alcaynu teli ay raacayso fikhtaara iyo wanqaada iyo wa shibhin shibigoo yanjali iska dheh ayib intaas waxaa weeyaan waa ficilkii oo ajwafka ahay mas'ala la xariirta wa wa in kaana alficlu mabniy lmajhiri mudacafan hadduu yahay mudacaf waa soo maray maa caynuhu walaamuhu min jinsin waaxid faاljumhuuru waxay qabaan bidami faaihi fayaquuluuna fii madda waxay leeyihiin mudda alxablu hadda madda waa kor dhigneed marka mabni lmajhuul ha loo sameeyo ficilka hadduu maadiya yudamu awaluhu kusira maa qabla aakhiri taqdiira mudda marka mudida alxablu wa fii shada shuda alxisaamu wa ajaaza alkuufiyuun waxay baneeyeen alkasra aydan wa hiya lugatu bani daba luqa iska yar waa qabaa'ilkaas ay leeyihiin waqad quri'a qowluhu tacaala baa la akhriyay haadihi bidaacatunaa riddat ilayna ruddat baa qiraa'aadka mutawaatirka xataa qira daciifa ah oo awalkii meeshii ruddat oo rudida asalkeeda aheed baa riddat la yidhi bilkasri la akhriya binaqli xarakati alcayni cayni xarakadiisa caynteeda liannahu asalkeeda rudida kasradia waxaa loo bedelay oo caynta saarneed xarafka wasadka ta'di loo bedelay ila alfaa'i bacda tawahumi salbi xarakatiha annagoo ismalaysiinayno in faadi xarakadii laga gooye fiiriya waxa weeyaan waxaa lagu leeyahay markaad ra'di oo ruddad ra'deeda aada hoos dhigaysatay maxay ku timid markaasaad leedahay daalka horo kasradiisii aan raray anuu u malaynayo oo isu isumalaysiinayo in fadi xaraka ay la-aan tahay yani marka waxa w asbaabtii looga qaadi lahay fada xarakada lama hayo marka adaa iska dhigaysi sidaas waay wa jawaza bnu maalikin wuxuu baneeyey alishmaama fi lmudacafi aydan ficilka mudacafka ah ina ishmaam la gelin karo meeshii ruddad la dhihi jiray ama riddad haddii la yidhaahda kasradaas in ishmaam lagu daro damadii wax oo damo u dhow loogu dhawaaqo fa qaala wuxuu iri wamaa lifaa baaca qad yuraa linaxwi xab wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xab dheh wamaa libaaca wixii u sugnaaday axkaamtii oo dhanayd oo kasra khaalisa ahayd kasra maca alishmaam ahayd damo ahayd qad yuraa linaxwi xab xab io xiba iyo xuba in la yidhaahdo intaba waa ku banaan tahay buu leeyahy haali thaaniya almudaaricu intaas maadi bay ahayd markaasuu ri idaa kaana alficlu almabniyu lilmajhuuli mudaarican hadduu yahay duma awaluhu wa futixa maa qabla aakhirihi walow taqdiiran baa iska ahaado oo meshii fatxadii aysanba ka muuqanin naxwu yunsaru wa yukramu wa yutacalamu wa yumadu alxablu wa ficilka anwaacdiisi waay nasara yansuru yansuru asoo ahayd baa mabni majhuul laga dhigay duma awaluhu yadi god kow maa qabla aakhirihi oo saadkeena kordhig yunsaru wa yukramu taas waay wa yutacalamu wa yumadu fiiri ficilka haddii uu taa masiid lagu bilowdo ficilka maadi awalkii thaaniga waa laisla gudi jiray laakiin mudaarica maya mudaarica wxu leeya keli isbedel ma leh duma awl wa fatx maa qabla aakhiri ayan kaana baynamaa maadiga marna haalidka loogu daray marna thaaniga loogu daray kan loogu dari maayo marka wyutacalamu yumadu waxay miithaal u tahay walow taqdiiran ficilki maa qabla aakhirkiisa fatxadeba aysan ka muuqanin hadda wayumadu wayumdadu ay ahaan lahayd miimkana waa la reebi lahay daalka oo qabla aakhirka horo waa kordhignaan lahay wa yutacalamu ayadana sidaas oo kale wa maa qabla aakhirkii labada laam inta lakala furo wa yutacalamu ala dhihi lahay laamta horena waa waxa weeyaan waa la reebi lahay midda dambena waa la kordhigi lahay wa in kaana almudaaricu ajwaf hadduu yahay ay muctalcayni hadduu yahay bilwaaw awliyaa qulibat caynuhu alifana loo gidiyaa bisarfi nadari adoo aan loo fiirinaynin can aslihaa bisarfi nadari idoo nadarka laga wareejinaya can aslihaa waxaa laleeyahay haddiiba ficilka mudaaric ou ajwaf noqdo aliftii oo caynta kaga jirtay oo asalkeeda ama waaw ka timiday ama ya ka timiday eh, eh, cayntiisa oo ajwafka ayaa alif loo gediyaa leesh litaxarukihaa cayntaas waa xarakaysan tahay wainfataaxi maa qablaha marka bacda naqli xarakatihaa baa loo bedelayaa xarakadeeda la guurinaya ilaa maa qablaha taquulu waxaad leedahay fi yabiicu markii majhuul loo binay yubaacu asalkeedu waxay ahayd yubyacu fiir yubyacu duma awaluhu wa fatixa maa qabla aakhirihi ficilka mudaaric yubyacu marka yub yacu markii la yidhaahdo waxay noqonaysaa xaraf cillo oo xarako haysto xaraf saxiixna uu reeban yahay marka waa in xarakadii la qaadaa oo yub yacu xarakadii waa in la qaadaa oo maa qabligeeda loo qaadaa oo badiyaa la kordhigaa bada haddii la kordhigo alifti tilqaa'iyan yadi tilqaa'iyan alifay isu bedelay yubaacu w fii yaquulu waxaad leedahay yuqaalu asalkeedii yuqwalu ay ahayd waawdia xarakadii qaafka loo bedelay waawdina alifaa loo bedelay yuqaalu wa fii yakhaafu yukhaafu wa fii yastatiibu yustataabu ayb faa'ida laa yubnaa ficlu lamri lmajhuuli ficilka amar majhuul looma dhiso ficilka amar hadda idrib haddaa tiraahdo ma dhehaysid yani ficilka majhuul udhig udrab ma dhehaysid fa idaa aradta hadaad doontid an taأmura inaad amartid min ficli mabniy limajhuul ficil majhuul loo bineeyey lam yakun laka laga lam yakun laka malihid budun ka maarmaan malihid min an tajii'a biاlmudaaric inaad la timaadid almabniy lilmajhuuli ficilkii mudaaric oo majhuul loo bineeyey maqruunan xaal uu yahay mid lala xariiri bilaami اlamri naxw liyuxfada darsu fiir waxaa la rabaa wixiina amarkiina kuu fulinayo kaana ilaalina ficil amar oo mabni majhuul laga dhigay marka ixfadi darsa aad rabtaa inaad tirahdid markaasaa waxaa weeyaan qof inaad khitaabka u jeedid isma rabtid dadka oo dhan aad ujeedi rabtaa marka ninaad ula jeedid ma laha meeshii ixfad aad amarka dhihi lahayd ficil mudaaric limaw yuxfadu la imaw marka laamul amri la xariiri liyuxfadi darsa liyuxfadi darsa 啊。liyuxfad ah. ay asalkii ahayd liyuxfad marka da'di waxaa loo hoos dhigayaa takhalusa min iltiqaa'i saakin allaamu laamir amr yuxfad ficlu mudaaricu mabniyu lmajhuuli wa huwa majzuum bilaamir amri wa calaamatu jasmihi assukuun aad leeda wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaa'i saakin saasa ciraabtiisu noqonaysa wltusqa ila almawcidati aada leedahay ayib liannahu ficilkan tusqa ficil mudaaric mabniyun lilmajhuuli majzuumu bilamir hami calaamat zumi xadf xarfi lcila waa tusqaa ay asalkeedi ahayd tanbiih warada fi lugati waxaa soo arooray cidatu afcaalin afcaal oo calaa suurati almabniy almajhuuli ah walaa tanfaku aanan ka baxaynin can suurati almabniy almajhuuli maadaamad laazima ay tahay ficilkaas ama mabni loola jeedo majhuul ama musama loola jeede ficil majhuulun bay isku ahaataa suuradeed macnaa yudamu awalu wa futixa maa qabla aakhirih marka minhaa waxaa kamida ah, cuniya bixaajatihi majhuulna waa hadaad rabtid ka dhig ama cuniya waa waa loo qasdisiye bxaajatihi w zuhiya calayna ay takabara fiir idoo zuhiya mabni majhuul ah lagala jeedaa macnaa takabara waa isweyneysiye ficil musama wa wa fulixa waxa weeyaan waa ninkii waxaa ku dhacay cudurkii oo faalijka lahay qeybta macnaha cuduryaasha dadka oo barela ka dhigo waciyaada bilaah ayb wa xuma waa qandhaday aad leedahay iyadoo majhuula ayaa musama u laqbayni wa sulla ay asaabahu sulu tiibishaa ku dhacday wa juna caqluhu caqligiisa yaa macnaha tagay ay noqonaysaa wajunna hadda majhuulla lagama jeeda waquma alhilaalu yani bishii baa qarsoonaatay ficilki waa mabni majhuul fi suuratihi macnihiisana macluum waay ay ixtajaba ay macnaheeda tahay wma waguma alkhabaru khabarkii baa la garan waay yaa qarsoonaaday dheh wa ugmiya calayhi ninkii waxa weeyaan waa miir daboolmay alaleeyahy waa la miir daboole haddii lida majhuul u ahaada waa miir daboolma baa laleeyahay wa shudiha ninkii waa wareersaday ay duhisha wataxayar wamtuqica lownuhu lownkiisa isbedelay fiir wamtuqica lownuhu la bedelay lama dhaha lannahu ficilka imtaqaca iftacala waay laazim waay wahaakada wa suqida fii yadihi baa lagu dhacay may wa suqida fii yadihi buu ku dhacay dheh wa hurica alqowmu qowmkiyaa degdegay fiiri waa lala degdegay lama dhahay qowmkiyaa degdegay waana mabni lmajhuul wa minhu qowlu tacaala wajaa'ahu qowmuhu baa u yimid yuhracuuna iyagoo degdegaay lama dhahay iyagoo lala degdegaay lama dhahay marka afcaashaas lafdi ahaanna waa mabni lmajhuul ayadoona musama aan loo laqbaynay wa waradat aydan waxaa soo aroortay cidatu afcaalin afcaal kale mabniyin mabniyati lilmafcuuli aydoo loo bineeyey fi listicmaali alfasiix walilfaacilina waa loo binayn karaa naadiran aw shuduudan naxw buhita alkhasmu wa bahuta labadiiba waxaa weeyaan buhita alkhasmu ayadoo mabni lmajhuul aad macluum u isticmaali karta marna kan buhitadaasna majhuulaad ka dhigi kartaa bahutana musamaad ka dhigi kartaa wa huzila wa hazalahu lmarad wa tula damuhu damigiisa haadi oo hadar noqday wa tallalahu alimaamu damahu wa nukhiya aad leedahay cadmuhu wa nakhaahu wa zukima yacni waa hergabsaday wa zakamahu allah wa nutijat naaqatu baa dhashay wa natajaha ahluhaa yani ayadoo mabni lmajhuul ina musama waa loo maqmayn karaa nutijat inaaqatu baa laga dhalsaday oo majhuulna waa ku baaqiyeeli kartaa wa fii bacdi hadihi alafcaali khilaafuna ku jirto hal hiya min annawci alawali miya am min annawci athaani waa laysku khilaafsan yahay oo macnaha waxa weeyaan weligeedba qaara waxaa jira majhuul in loo dhisa maahina aan banaan in faacil loo tiriya qolaa qabaan qolana qaarkood waxay yidhaahdeen labada way ku banaan yihiin marka waxaan u dadejinay waxa weyaan afcaashan sarfi ahaanteeda sarfi ma aha waxaa weyaan bay in badan ugu soo martay wax la yaqiino lees xasuusiyo marka waa iska dul marnay wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin